والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wuxuu baab yahay wixii ku yimid noloshii suubanaha in wax lagu ogaado iyaduna waa muhiim jiddan sidoo kale alimaam albukhaari fi kitaabi alriqaaq asaguna wuxuu baabaystay kayfa kaana cayshu الnabiyi salى اllahu عalayhi waaalih wasalam wa asxaabihi wa takhaliihim can اddunya isna kitaab alriqaaq sidaasuu baabaystaa kayfa kaana cayshu الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam wa asxaabih وتkليهم عن الدuنيا الإmام التirmidي asaguna في jaamعihi wuxuu baabaystaa baab ma jaءa في maعيiشhaة النaبiي وأhlihi haddana baab bu ku xujiyo baab ma jaءa في maعيiشhaةi أصxaabi rasuuli الlah marka waa dhaqan ay slf ku lahaayeen kitaabku maadaama uu shamاl ku saabsan yahayna sidaasu asaguna ku soconaya xadaثna qتaybaة بن سعيid so halkaa mayna ku joogin qال xdثna حmاd بن زaيد عن أyوب بن أbي تميمة السkhtiyاني عن محمد بن سيrين qاaل kuna عinda أbي هurayرة أbي هurayرة agtiisaanu joognay wlxaal عalayhi thawbaani laba marood uu qabo laba maryo mumashaqataani aw mumashaqaani hinji la geliyay mamashaqaan ay masbuuqataan bimishqin mishqigu waa dhoobo guduudan oo sida asalkii wax lagu guduudiyo ama laalaysid waxaad dhihi jirtee marka mamashaqaan ay masbuuqataani bimishqin mishqiguna waa atiin اlaxmar dhoobo guduudan oo waxaa way dharka la gelin jiray dharka cad lagu midabeyn jiray lama maroo marka hinjigaa la geliyey abu hurayra qabaan la joognay buuhi mamashaqaani ay masbuuqataani bimishqin wاlmishqu waatiin اأxmar oo min kataanin cudba laga sameeyey kataanku wadaaduhu waxay noogu fasiri jireen galiile galiile bah la yihahdo remiigu ree reewabigu ay yaqaanaan oo caana cadna leh bahal kuusanoo kubad aada moodana bixiya duntiisuna ay aad u adag tahay dhar aad u qiimo badanna hadda laga sameeyo xariirba aada moodo xadhiggiisuna adag yahay ayaa kataanka wadaadu noogu fasiri jireen sida hadda laakiin eh, reewabigun baa garan haya ree koonfureedku booc booc miyay dhahaan yuu egyahay kubad xal kubad muduu bixiyaa oo la laadaba soo bocboc ma ahayn aduu reer koonfureedku bocboc bay u yaqaanaa anagu gelilaan dhahnaa mm. marka sidaas wey laakiin sida raajixa kataanku waa suufka nooc ka mid ah cudbiga balkan suufka loo yaqaanee baxee taqaanaan kaas weeye fatamakhaa oo min kataanin suuf laga sameeyey ama gelila laga sameeyey fatamakhaa waa xaakooday ama waa candhuf tuftay abu hurayra fii axadihima labadii marada uu qabay ayuu midood candhuf ku tufa ku tirtiray fa qaala wuxuu ihi bakin bakin isagaa isla hadlay abu hurayra wuxuu ihi bakin bakin waa la yaabo bakin bakin waa kalimatu tacajubin wamadxin kalimatu tacajubin wamadxin markaad shay la yaaban tahay weliba la yaabkaado ammaan ay la socoto ayaa la yihahdaa <clears throat> waa wagar oo kale hawsheenna aan dhihi jirro kale un weeye wuxuu yidhi marka yatamakha abu hurayra abi hurera ku candhuuf tufanaya ama ku xaakoonaya filka taani maryo laga sameeyey cudbe ama suuf buui maanta ninka ku candhuuf ee maryaha kataankaas oo ma aha buui asiga waa isla hadlay laqad ra'aytuni waxaan is arkay buu uhi wa inii la akhiru anoo dhacahaya fii maa bayna mimbari rasuuli inta u dhaxaysa mimbarkii nebi maxamed iyo wa xujrati caaisha caaisha qolkeedii qolkii caaisho iyo mimbarkii nebi maxamed inta udhaxaysa anoo dhachaya ayaa isoo martay buui makshiyan calaya xaala la miir daboolay anoo suuxahaya fayajiiu waxaa imanayey aljaa'i mid imanaya fayadacu wuxuu saari rijlahu lugtiisa adinkiisa calaa cunuqii meesha e, tawaaddaa buu kaga istaagay luqunta ah dhaqanay carabtu lahaayeen weeyo ruuxu markuu suuxo junuunka qayb ka mid ku daaweyn jireen caaday u lahaayeen markaad suuxdo ruux halkaa dilagaga istaaga wuu miirsan bay dhihi jireen wuu miirsan bay odhan jireen markuu abu hurare u dhacgaajo la dhaco waxay moodahay inuu suuxdin jin ah uu qabo qoon wax noocaasi uu la dhacay <clears throat> yaraa wuxuu u malinkay u istaaghaye ee luquntigaga joogsan anna bi junuuna in aan waalli qabo anaan waal bimacnaa nooc min asarci wamaa bi junuun wax waalli oon qabana ma jira buuri waalli oo dhan maysan ku istaagin waallida suuxdintae jinku xagga jinka ka timaada ila waaduna midda maskaxday ka timaada oo dhaawac gaadhay neerfayaasha ama maskaxda gaadhay baa keena oo waa mid jismaania ah. midna waa eh, sarci iyo junuun eh, nafsaani ah oo jinka iyo waxyaaba lamida ah ay keenaan wamaa huwa waxay ahaye ma ahayn bur ila ljuucu gaajo un baa la dhici buui baahiya macluun baan la qalwan hayaa mooyeene xanuun kale ma qaba buuri haddana maanta waa ikan buui iska daa gaajiye dhar kutaanan kataanan qabaa buui codbi laga sameeyey markaasaan ku candhuf tufanoo ku xaakoon buui oon hawshu halkaas hawsha ila gaadhay nicmadii ilaahay hadda u galay iyo wuxuu saxaabigu tilmaamahayaa dhibkii lasoo maray iyo rafaadkii la soo kulmay munaasabada uu xadiidku baabka laleeyahayna waxaa weeye nabiga naftirkiisaan sala allahu alayh wasalam abu hurayre waxba aan dhaamin wey nabigu naxariistiisii iyo xilmigiisii iyo deeqsinimadiisii iyo gacan furaantiisii iyo xilkasnimadiisii waxay keeni lahayd weeye hadduu gacanta wax ku hayo abu hurayre hee gaajo lama suuxeen gaajona lama dhaceen sidaa darteedba waxa yar hay uu siin jiray marka abu hureyre dhibkiisa iyo rafaadka macawle ka muuqata waxay ka turjumaysaa gacan madhnaantii suubanaha sala allahu alayh ala slam saas ujeeda imaamku waana macno daahiroo meesha yaallo wey alimaam albukhaarina baabu kayfa kaana cayshu nabiy wa asxaabii wa ahli markuu asagu baabaystay ilaa afar iyo dhowr iyo toban xadiis buu sardiyey oo qadiyadda cuslayda abu hurere habeenku nabigu yii orda ugu yidhi asxaabu suf inti yare caanahay ee uu yidhi amuu nabigu ku qadiyaa yo hawshuu ka warramahayay bayuu keenay qisas badan buu keenay axaadiis fara badan marka qadiyadani waxay daba taagan tahay in nabiguba uu markaasi gacan madhnaa laakiin gacan madhnaanta nabigu miduu asagu doortay bay ahayd wakii fii jaamici tirmidi iyo sunanka iyo axaadiis badanoo masaajidka ay caddaynaysay in nabiga la dooransiiyey oo la yidhi buuraha maka iyo muxuu ahaayey qawyahan makaaga dhignaa dahab meeshaa doonto kula marahaya markaasuu nabigu yihi maya waxaan rabaa addoon maayna baahda oo gaajooda ilaahayna u sabra markaana tadaruca maalina dhergoo xamdiya laakiin in aan aan boqor noqdo dahab sarrifanhayo fido kala wado xoolasa u kala shubhayo ma rabo jibriil baa yidhi waad waad ku habsatay nebi maxamedo waad ku habsatay markaad sidaa tiri ilahay baa ku waafajiyey mar kale nabiga la doorasiiyo maxaa rabtaa an takuuna melikan rasuula boqor rasuula miyaad rabtaa ka daawuud wa sulaymaan oo kale mise waxaad rabtaa cabdan rasuula nabigu hawshii jibriil lala taagnaa buu dhugtay oo fiiriyey jibriil baa maka gacan saa hoos u bax buui haddaad tiraa malikan rasuulan kor u bax weeye nabi alla hoos isu dhig tawaadac lirabbika rabbigaa u khuduuc markaasuu hi bal cabdan rasuula marka nabigu hawl ilaahay ku qabtay ma ahayna asagaa doorta waa la dooransiiyey addoonnimada taasay ku jirta maalin inaad baahato ood sabirto ilaahayna aad u talarco ismaskiimiso kibir iyo isla weynanku gelin maalina xoogow aada caloosha qoysatood maxaa xamdido gaajada marka lafajabiskay joogtada ana waa halis oo ruuxu dadnimada ka qaadaaba waad dheg dhacaysaan adiga dhanba shaksiyadda iyo raganimadao dhan baa kaa tegey iyo dadnimada o dhan baa kaa tegaysa kibirkuna waa lagu aniga inaha xadgudubkaana waa lagu kibraa oo batraan baad noqon oo waad mayacaysaa adiga dhanba shahaamadaa kaa tegi naanaab waxaad noqon in masaasib caana loogu shuma aan maalinba adkaysan karin marka labadaa hawl udhaxaysaa nabiga lagu waday wakii nabiga ku ducaysa allahuma ajcal risqa ala muxamadin kafaafan iyo quutan labada riwaaya baad garanaysaa cashaawaday dhahan soomaalidu quutan iyo kafaafka cashaawaada bimacnaa maanta hadaad qadaw seegto cashaad helaysaa hadday cashada ku sheegto waad qadayn laakiin ina isku soo saaran tahay baashu barbaryayso oo lagu subay dhasta biinka alaabta hawlahaas waa hawla inagu haddaan ku dhex jiro wey waxay tahay aan la garanay taasuu sheekhu imaamku ujeedaa nicmaduu soo maray dhibkuu soo maray ilaahay guushu muxuu ahaay qinihii iyo gargaarku rabbi siiyey buu ka mahadnaqahaya ee ma aha xadgudub kale xadaثna qtaybaة بن سacيid qala xadaثna jacفar بن sulayman الضبci abu sulayman الbsri waa nin صaduq caabida zahid ila anhu rumiya bالتashayuc bal rumiya bالrafض can malik بn dinar الزhri qaala maa shabica rasuul الlah rasuulka ilaahi muusan ka dhargin min khubزin kibis ama canjeero idinkuna waad ka kibraysaanba haddaan cantirada lagu soo darin subag iyo saliid iyo ama hilib iyo xoogo maraq iyo aan aan eh, xoogo rubac hilib lagu gogoyno ama aan lagu dhanaanayn socma maayo canjariya shaasaan dhahaynaa baa lasoo tuuri oo tarmuuska saanta laga horkeenhaya marka waa kibirkiinu meel meel muxuu gaadhay aan la fahmi karin maa shabica rasuulullah rasuulka ilahi muusan ka dhargin min khubsin kibis qatu weligii walaa laxmin hilibna kama dhargin ilaa calaa dafafin marti macaad mooyeen ilaa calaa dafafin ay maca dayfin markay martu u timaado waxa yaro uu nabigu u kariyo ayuu markaa la cuni jiray ayagoo ku xurmaynhaya haddii ruuxii martida ahaa intaad wixii la cunto adurba ka baxdo gacanta asnagu ka istaagi marka gobonimadu waa in lala wado oo loo sheekeeyo lala wado marka maalinkaas ay marti timaado wax yare loo kariyey buu nabigu laga yaaba inuu ka dhargo dharigtaana isagu muusan rabine martida darteed buu u yeelay inaas ayagaa la soo kayda laga saarhayo oo ha ismartiyeynaa loo jeedo iyo mujaabaro weeye laakiin markuu asagu iski u joogo wax yar oo uu nafta un ku ceshadunbu ka cuni jiray hataa hadduu helo hadduusan helin laha dawaaba sideed hadduu helana naftunbuu ka ceshan jiray laakiin marti hadday timaado ayagu inay dhargaan baa loo baahanya la sooro la xurmeeye waa in lala wado o lala jiido hawsha maalinkaa marka lala jiidaya waxay keenaysaa nabigu markaa inuu markaa dhargo ilaa calaa dafafi ilaa maca dayfin hada huwa sawaab niman ba waxay ku fasireen ilaa calaa dafafin marka welima looga yeedhan mooye maca annaas marka weliime iyo caqiiqe iyo hawlahaas buu nabigu dhargi jira taasi eh, nabigu ma dhergi jirin weliimooyinku soo dhergi jir waaba ceebba macnaha fiican ma aha nin maanta in asaga saa la yidhahdana ogol ma jiro macnaa marka munaasab ku ah subanaha meeqaankiisi darajadiisa ma ahe waa in laga fogaada macnaha asaga inta laga fogaan karo tafsiirka kale ay culamada badankood mareeneen soo maree horeeye baa saxan hada huwa sawaab marka waana mursal xadiidku hade ma ibnu dinar waa ta taabici wey mursal wey xadiidku <clears throat> sidaa idiin muuqata mursal wey qaala mali wuxuu uhi sa'altu rajula nin baan weydi waa mali bnu dinar sa'altu rajula nin baan weydiy min ahli baadiyati remiya ah remiya kamid a ah, ahlubaadiya luqada ayaga yaqaana ree magaalku garan maayo intay hayeen baba ka dhumaysaba luqad dambe lahjo la iska samaystay isku afgaran hayaanba waxaad fahmi karta ma ah reemiyiga marka carabigii dhabta ahaa iyo luqadii fasixada ee ku dambaysa iyagaa la weydiiyey sa'altu rajul min ahli baadiyati ma dafafu dafaf muxuu yahay faqala wuxu an yatanaawala maca annaas waa inaad dad wax la cunto marka nabigu martida wax la cunahayo oo ayuunbu cirtiisa dhargi jiray haddii uu keligii yahay wax yaroo marka nafta uu ku ceshadon buu isticmaali jiray baabu ma jaءa fi kufi rasuuli الlah xadiidkii muxuu ahaayey bilaal asna xadiidka barun lamid yahay horeenu soo maray bilaal kii cabdullahi eh, bn xay alhawsani uu ku yidhi nabiga nooloshiis iyo nafaqadiisa iiga war abu daauud ibn xibaan ba xadiis dheer aad qiimo badan wey khatar ah eh, macaani xataa ku jirta dahab intulayaaba uu yihi waa munkar min xayu lmatn laakiin xufaaddu waa ku radiyeen qadiyada ayada ayay culummadu eh, dahabi lagama dhagaysan ardaybaa markaa bilaal wuxuu ka yahay xalab suuriya meesha maal la wada ay qabsanhayeen muxuu ahaaye huboortu ay qabsadeen xalab magaaladaasoo waali ka ah waalibu gobarnatore markaasu dhar quruxsanna qabaa oo kuwa abi hurera kaba khatarsanba cabdullahi bn eh, luxay alhawsan oo taabica wuxuu yidhi bilaalow noloshii nebi maxamed iyo qaabka ummadda usoo maamulay iyo dhaqaalihiisii iyo inkamka wax ku kala waday iyo wasaara maaliya warkeeda isiibu wuxuu qaatay adduunku inu sidan iska soo ahaaba markaasuu i nabiga alla soo saaray ilaa maalinkuu geeriyoonaya anaa ahay ahaaba wasiirkii maaliyadda nabi maxamed anaa ahaabu wasiirkii iclaankii warfaafintana aniga ahaabu muadinkii iyo muqiimkiina he aniga ahaabu xeelkaana isku hayay xogtaan ku siiy nabi maxamed wuxuu hayay ma jiro raganimo iyo xilkasnimo iyo gobanimo wax kusoo waday nin soomaaliyeed baa jo qolya yurub ka yimid iyo galbeed baa waxay ugu tageen tuulo sameeya isagoo dhakhtarka ah meel tuulo joogaa magaalo ah dhakhtar buu ka yahay meeshaa marka xoogow irbada iyo cabsood iyo banadhol waxbuu ku haya wax kuma hayo nimanka yurub iyo maraykan ka yimid ee galbeedna ayagoo hadda hawl waxay yaqaaneen muxuu ahaaye kala habaysan oo guryahaba ka qiimdo guryaha la sexday isbitaallo isbitaallaba ka quruxsan wax walboo loo bahan laga helahay ambalasta isdaba marayso nimankii baa la yaabay waxay dhaheen waa sidee meesha kormeer bay ugu tageen wuxuu hi meesha dawa kuma haye daacadnimaan ku hayaa bu ninka soomaaliyeed wuxu meeshan daawo kuma hayo oo wax ma hayo banadol iyo mxuu ahaaye mxuaha nobel jean iyo as asbro iyo wax noocaasa meesha ku hayaabu meesha dawa kuma haya daacadnimaan ku hayaabu inaan dadka wax u qaban karo u qabto oo daacadaan la fadhiyaabu laakiin ma hayo daawo ma marka daacadnimo iyo xilkasnimo iyo waayeelnimo wax ku waday mooyeen dhaqaalihi xoole adduun muusan haynin ardaygiiba u warramaya taabicigaha wuxuu i waxaana soo martay in muslimiintu baahi badan ay qabeen muhaajiriin badan baa yimid asxaabu sufaa yimid miyigii baa laga soo barakacay madiinaa la yimid xilkaasoo dhanna suubanuhu ku dhacaya ninka hawsha maamulna waa aniga bilaala bu waxaa dhici jirta inaan soo dayn qaatoba dayn baan soo qaaday gabadha muslimadda aradan muslimka aradan ninka baahan asxaabu sufa sii dayntaa markii alla wax na siiyo ama haniimo la helo ama fay la helo ama hadiye kale la helay iyo sadaqo baan bixin jiray nabigaa mar dayn soo qada marna anaa soo qada inta badan anaa daynta soo qaada jiray waxaan haynin lama arko waxaa dhici jirtay bu sagaal usbuuc dhan aniga nabi maxamed inaan afka wax biya waxaan ka ahay oon boga anaga dhagaxyo ku xidhna buuri meeshan markay isku dhacdo laabxunshada iyo calooshu markay isku dhacaan baa dhagax lagu toosinhaya dhagaxaasaan mara lagu xidhahaya waagi dambe wuxuu ihi nin ganacsatadii kamida ah gaalada ahayd mushrikiinta midina ku noolaa yaa wuxuu arkay bu inaan dayn un raadinhayo wax doondoonahayo markaasuu yihi waxaan ku weydiiyey dayn un baad raadaysaaye markaad dayn u bahato halkaa soo anaa ku dayminayay ninku yidhi markaad dayn u bahato anaa ku siinaya imow deeqda way ka fiican tahay maanta haddii xoola iska kaasiya waxa laga yaba nama baahnayn laakiin dayn waxaa raadiyahe inuu namar ku taagan yahay ninuu nabar ku taagan yaho u baahan baa daynta raadiya marka dayntu mararka qaarkood waxay ka qiimo badan tahay deeqda i wax lagu siinayo dayn hadda lasma siiyo in materiaal iyo dhar iyo badeeca iyo ugaali lagugu argala laga yaabaa war shay laakiin lagu siin maayo marka nin wuxuu ihi waan soo tashanay ii kaadi nabiga kusoo noqday bilaal wuxuu nabi allow nin baa idhi sidaase maxaan sameeya war waan u baahannahay inaga soo qaad daynta iska bixinaynaa waan ka dayn qaadan jiray buuri maalinka dambe show ninku waa nin yahuudi ah ama mushrik kaloo khaaina ah oo wuxuu rabaa bilaalba inuu addoonsado hawlihiisa hore ee ilaah ka soo badbaadiyey ee abubakar sababka ugu noqdo inuu ku celiyu doonhaya xilliga la ballamay in daynta la bixiyo afar beri markay ka dhiman tahay bilaal intuu amin barqana weysaystay duhurku inuu aadaamo doonahay baa ninkii daynta siin jiray iyo duqay la soctoo ganacso ganacsata ah baa kusoo baxay markaasuna yaa xabashi bilaal buu kula hadlaaya ninkaadi xabashiga ahayo ma la socotaa bui waxa kaa xiga madashii daynta inaad bixiso ahay inamaa duunaka arbacu layaal afar habeen baa kaa xigta buui wixii daynaan ku siinhay ama maal ahaa kuuma siinaynin buui xurmo adiga aan ku xurmaynayo iyo maamuusid saaxiibka aan maamuusi maxameda sala allahu alayh ali wasalam ee waxaan kuu siinhay dayntu intay isgaargaadho oo idinku badato ood iska bixin weydaan inaan kuu celiya waxaad ahaan jirtay warkaadaa la bixin waayey xilligaana waxaa baaqiha dhaqan jaahiligii jiray oon weli la naskhin baa jirayo ruuxu daynta iska bixin waaye foodaa timaha foodaa laga goyn kadibna waa la adoonsan ariga geela la raacsan beertaa lagu falan ayadii hadda reemagaal ah yaa jirta dawladaha afrikaanka soo korhay iyo carabaha aan tabarta badnayn iyo bangi adduw addawli baa xoolo siiya waxbaa la dayminhaya labaatan milyan intaasoo milyaar baa lagu daymin lacag ahaan laguu siin maayo kaba iyo saxame iyo faraajiin iyo aasburo iyo burdhacay iyo waxaa lagugu siin gonfi iyo badayl iyo waxaasoo lagugu siin teendho iyo garoonshid baa lagugu siin shilin arki maysid wixii baad shacabka u balbalqin waxaana la socda dulsaari baa la socota halkii malyan balaayiin bu isku bedel toban sana gudaha lacagtaa marka lagu leeya waddanka afrikaanka ama soo koriya sakaraadka ah waa lagu addoonsan maxaa la odhan waxaa noo bixiya haweenkii horumarintoodii qaawintoodii labadboodkoodu waa inaad ogola adi kale dayntana siiy xoogaa nagana siiy an an ikaadi e wax kastaan ogolay tanna waan ogolaaday masaajidda ha shifcan laga shaqeeyo khudbada ha la waxeeyo wadaadaha la dabagala hawshooda may hado hawshaa dhaqan annagana dayntaanana siiy si lagugu wado lagugu wado waagi dambanta inuu noqoto caqiiqa fooq yaa dhihi qayb baa waa dayn baa laga cafiyey wax laga cafiyey mataqaana dulsaarta xadgudubkeed baa laga cafiyey ra-sumaalka iyo in kasii daran oo kale waa ku saaran yahan weliga shilinkaa marka ilaa qiyaami saaca waa un lagugu addoonsan ilaa ad rogmato waa lagugu addoonsan iyadoo marka casriyeysan oo tii hore kaba daran bay jirtaa dilaal marka ardayga wuxuu ku markuu sidaa ninku ku yidhi maxaa dareentay yaa saaxiba rasuulillaah meel kale kaga dhegan tahay ba asgo abdullah bin xay ninka ku yidhi yaa xabashi iyagu inaan ku adoonsaan rabaa so maxaad u dili wed u gacan qaadi weyda ba asaga u muuqataba meesha wax laga dhinto weeye wuxuu ihi markuu sidaa yidhi nin raga wuxuu dareeman dareemayey laakiin waxaan lagu tarbiyey ina lisaaxib اlxaqi maqaala ninkii dayn kugula garab buu taagan yahay waan iskaga aamusay waxaana afarta beri hala gaadhay or iska ta waan iska aadaamay salaaddii baan aadaamay waa la tukaday gobanimada u fiirsaha maanta in yar hadday kusoo gaadho adu waa dawaaq islaantii baad kula orti oo saaxiibka baad la tashan oo xaggaad u boodiyo waad wareeri ninkan waxaa leeyahy afar beri gudahood waan ku adoonsan hooddaan kaagoy waxaana kugu celin waxaad ahaan jirtay ee abubakar kaa soo furtay casarkiibuu aadam waa tukaday nabiga ooma sheegin maqribkiibuu tukaday nabiga ooma sheegin cishi baa la tukaday gobonnimo sirtu xifdinhaya dulqaad baa loo baahan yahay gegsi ummaddan baa la rabaa in lagu dhiso dhagaxa bilaal iyo rag lamid ay ku dhisantaho ummaddan ku taagan tahay dhagax bulketo sakaraad oo kii muxuu xamar laga soo bixin jira badeeda afkeeda laga soo guri jiray rushta ah looma baahno dhagax bir a la rabaa ummaddan lagu duldhiso nimanka gurigii islaamka lagu dudhisi lahaa wey shub way raggaani asxaabu rasuul nabi maxamed baa shub ka dhigay markuu khabaab ibn arad soo dacwooday nabi maxamed o alaa tastansiru lana waxaana gaadhay soo marat nabig waaba xanaaqeen bakdhawa nagu socdo iyo usha iyo marjinta iyo ceejinta iyo rafaadka nabi alla soo ma aragtay nabiga shalay bay ka noqotay saxaabigu dhib buu sheegtay ilaahay noo bari maxaa dhib ku jira alaa tastansiru lana alaa tadcuu lana alaa taraa maa naxnu fii ya rasuul اlah buri khabaab ibn arad wuu soo dacwooday nabi maxamed oo kacbada hooskeedii fadhiya nabigu istaagay indhihi baa guutu xanaaqay nabig wuxuu uhi diinkan waa laisu soo dhibi jiray minshaar baa la ismarin jiray rag baa la feedhi jiray oo intii loo qato fargeeto iyo qaadaa la kala saari jiray laftooda iyo ludooda ilaahay baa ku dhaartay diinka rabbi waa u gargaari xataa yasira araakibu min sancaa ilaa xadramowt walaa maxaa u dambeeyey walaakinakum qawmun tastacjiluun waa degdegaysaan adkaysta dhib kasta idan gaadhay adkaysta kuwa maanta jooga haddii laba goorba la jabo tubnaa min aljihaadi wa min kulli shay ha lays dhiibo way ku leeyihin araraan kusoo jabnay waxaan kusoo jabnay he sariid baan ku jabnay gadaan ku jabnay waxaan lama wada kale inaga wadaayaba ugunjaan kusoo jabnay yaani nabi maxamed wuxuu ka xanaaqahayaa e namaloo dhibkan ilaahay u noo bari keliya aqbalka allah iskale adugba gacanta taago inuu ilaahay naga faydo soo cibaado maaha cibaadada nabiga loo dirayba diidan yahayba maxaa le munaasabadda xilligan maaha ragga waxa la raba in la tarbiyeeyo cibaadadu iyo shaygu iyo xikmadu meel ba ninkaan waxaa la rabaa arba adag oo tarbiyaysan oo la leeyey oo carbisan oo berlabaa meesha laga raba ee nabigu duca ahaan iyo alla bari iyo alla ku xidhnaan ma diidane wuxuu diidan yahay durbagegsi la-aanta ka soo baxay raggii la doonaya inay macalimiinta ummadda noqdaan iyo tababarayaasha marka abd cabdullahi bn lxayi wuxuu yihi maxaa dareentay wuxuu rag dareemaa daree lakin waa iska dul qaatay markii la gaadhay buu nabiga tartiib ka daba tagaa oo gurigiisa u tagay nabi allow soo galaa bacda salaam haawa u soo galay muxuu nabi allow ninkiisoo garan mayso aan ka dagi qaadan jiraa maanta u yimid muxuuna ku yidhi wuxuu yidhi waxaan rabaa afartaa beri markay dhammaato dadka xoolahaygo dhan ba aad qadimi weydaan bilaal inaan ku addoonsado aan kuu celiyo waxaad ahaan jirtay nabigu marka culays baa kusoo kordhay nabigu waa aamusay bilal wuxuu markuu nabigu cabaas weerar waa nabi allow waxaan rabaa inaad ifasaxdo muadin kuusii aadaama aad sii raadsato kuna aqima wasiir kala sii magaco ku meel gaadh ah oo maxaad samayn waxaan samayn ama waan carari buuri muslimiintan miyiga islaamay remiyi markaa islaami baa jira remiyigaasaan ku dhuman oo ka caana cabi buuri inta ilaahay nasri ka keeno daynta ilahay ka bixinayo haddii kane ninkan way ceebeyn buuri wuxuu raba fooda inuu gooyo kadibna ai iyo geel i raacsado islaamnimadii hijradeedii igaga tunto alhijru igaga tumanhaya waa culays kale go-aankaasuu qaatay maxaa jira wuxuu nabi allow inaad waxba haynin waan ogahay anuguna waxa ma hayo gaant isagaa len waaba khasnajiga nabi maxamed ma bixin karo xoolaha mana haynabu marka intuu ceebayn lahaa waan xoogu waa madax laabiya nabi allow waxaad raadsataa cid kuusii adinta waa hawl culus wey nabigu waa aamusa wuxuu hi in shita ictamadta hadday kula qumaanato waad yeeli kartaa muxuu nabigu sameeya hadde saxaabigii foodaa la goy waa la addoonsan hijradiisi baa lagu tuman adduunya uu ku difaacana ma hayo asbaabtu marka waa in la ictimaado asbaabta adduunyada waa in la ictimaado wey wixii xag minalahi ka iman goono weeye beel wuxuu uhi waa noqday gurigayga baan tegey waxaan deersaday warankaygii seeftiisii kabihiisina wuu barkaday oholigii caagada ubaweysoodkiisii buu diyaarsaday wuxuu qalabkiisa ahay uu qaadan waan barkaday wux o dhan ba waxaan ku tali jiraa markuu habeenku horay u bato oo nistanba la gaadho inaan bawdka jabiyo oon cararbo saacad ma jirta mobile iyo alamna ma jire dhowr dhowr goor baan kacayb xidigi baan fiiriya habeenku weli waa dhimay haddana waan yar seexda haddana waa kacaa ruux kodol ku taagantaha mallada hurdamallada ma nasto waa taqaanaan raggiinan musarareen tad gashaan aadaanku yaa allahu idintuusan waa iska gooniye inamay kodol ku taagan tahay waxaa weeye ma seexdo nis damba marka la gaadhay baan kaba hega weysaystay bu anaa dhaqaaqi baa ruux ordahaya yaa bilaal yaa bilaal ajib rasuul allah ilahay baa ka soo gaadhay nabi maxamed baa isla habeenkaas nis damba waxaa u yimid afar halaad oo boqorkii yahuudiga ee fadag joogay uu soo diray uu yidhi nabi maxamed intaas waa hadiyo muslimiintu ha iga leexdeen hadiyadaas maha la qaato afar halaad oo raran oo raashiin iyo maal iyo mood wixiisa ala yaabayso afartan nabi marku lagu soo wari bilaal gaara ilaa beel wuxuu nabi alla nis dambe hadii la gaaro waan maqnayn la socde beel nabigu hala gaadha bu bilaal marka la yidhi ya bilaal ajib rasuul allahi waa garanhayaa arday macalinkiisa wuu fahmaya waan gartay ilahi inu nasri keenay markaasuu ilahay ku xamdiyey allahu akbar alxamdu lilahi bur gu dhaqaaq alaabti waan dhagtay bu nabi maxamed baan aaday taana guriga gaadhin baa masal alciid masal aljanaa-is banaankii masaajidka hortiisa ah afar halad oo fadhidoo raamsanayso raraan oon radil laga dajinin baan sii maray bu mar labaad baan xamdiyey bu waan iska gartay hawshaani inay nasr min ay tahay nabigaan u tegey markaan salaamay ee nabigu i soo dhawo alam tara alrakaa'ib alarbac almunakha afarta halad ee ee fafadhiya meel arag bu ee raran wax ayaga iyo wax saaranba aday kaa dhintaan bur saacada laga bilaabo nabi maxdadaan idan alxamdulila waan qaatay meel baa dhintay ma gobanimada u fiirso nabigu wuxuu yihi afartaa halaad iyo waxa saaranba adiga bilaala iskale bimacnaa waa maxay daynta muslimiinta ku bixi waa la rag waa is yaqaanaa wuxuu yihi salaaddii baan iska sugay markii aadaanka soo dhawaadaan aadaamay aadaanka muxuu rabay inuu ka aadaamo remiyi iyo baadiye bartankii salaaddii fajiri uu rabay inuu hawd cidlaah ku tukado iyo duur cidlaah buu u aadaamay waa la tukaday markii wardiga la dhamaystay buu baxay nin coddheerna wuu ahaa bilaal suuqi baqiic buu tegey wuxuu i ninkii dayn nagu leh ama nebi maxamed ku leh ama aniga igu leh ama muslimiinta kuleh ha iskeeno hadduu raba kaash baan ku siinaynaa hadduu rabana badaacaan ku siinaynaa afartii halaad wixii saaraa buu ka dejiyey ayagii buu kusoo dabray meel darre intuu geeye kayn daaqabuu halkaa idin imaade alaabtii buu qaaday suuqu geystay ninkii yidhahdaa lacag baan rabana uu caddeeyaa uu u gadaa dharkii iyo badeecadii iyo raashinkii ninkii raashin baan ku raba uu ku siiyaa laba dinaar buu ka soo celiyey qubayla duhur nabi maxamed oo keligii duhurkii hortii masaajidka dhex fadhiya oo weli salaada aan la gaadhin buu usoo galay markaasuu nabiga salaamay markuu salaamay uhi bilaalo wixii xaggaada jira maxay fale nabi allow dayntii ilaahay waa bixiyey ilahayna waa noo gargaaray geeryadooda maanta waa xalaaltaydana waa xalaal buui lahase yeeshee laba dinaar baan ka haya labadaa dinaar nabigu wuxuu hi haddaadan gabalku intuu ka dhici ruux muslimoo baahan aadan siinin halkanaan barya hayaa labada dinaar soo soco ma ah meesha ma taal bal intan muxuu ahaa caaisho iyo haweenka ku aamusina keen meesha ma taal gobonnimo iyo islaamnimo iyo xilkasnima wax lagu soo waday mooyeene nimankeena daacaqurmahaya hawsha hawlay wada karaan ma aha nimankeena muxuu aha dad daacaqurmahaya eenada iskaga dejinaya kookada iskaga dejinaya hawshaa hawlay wadi karaan hawsha ma aha nabigu wuxuu yidhi haddaadan geynin labada wuxuu yihi belaal waxaan usoo reebay waa waan iska bixin lahay waan sadaqaysan lahay amaa nimaan wareegtadu gaadhin iyo warbixintu gaadhin iyo dhawaaqu iyo niduhu oo la u soo baxaa oo dayn idin qabsadaa labadaa dinaar dayn baan lahaa bu ama nin daynla-a ah soo baxa oo maanta maqnaa un joogin galabkii baan baxay ruux muslimo baahanon siiyaan waa garan waayaybu waan iska hayay nabigu habeenkii masjidkuu bariyey sagaalkiisii reer uma dheelmanin galabkii dambe riwaayadu qaarkood galabkii dambena waa la waayey habeen labaad buu nabigu bariyey riwaayana habeenkii labaad intuusan nabigu baryin galabkeedaba waxaan arg laba miskiin oo muslimiin ah oo reemiyi ah oo suuqii dhex socday dhex cadaynaya waxay ku sahidaan iyo waxay ku dhaqaaqaan garan la warkaale maxaa muslimiin ba agee ka timaad milebla war aduguna dinaarkan oo ku sahiqaado ku raralka dina ridi buu buuxiyaa nin soo safraday laba dinaar baa ku filan ama hal dinaar baa ku filan xoogow sankortaadi iyo shahaadi iyo sahaydi iyo xoogow aada usbuuciya ku joogo waad ka helaysa laba dinaar baan laba nin ku arad bixiyey waan soo orday markaasaan nabigu nabi allow maanta laba dinaar waan bixiyey laba muslimiin oo dhiban oo baahan baan siiyey alxamdu lilaahi aladii araxanii minha buu nabigu ilaahga adduunyada iga sahalay iga iga fudeeyey baa mahad iskale wuxuu yihi fa hada maa sa'altaniihi min nafaqati rasuulilah ya cabdulahi bn xay hawsani biilka nabi maxamed ee dhaqaalihiisii iyo tabartii awoodeed wax ku maamulhayay taasi tusaalaha kugu noqoto buui wa ama ana alyowm faamirun calaa xalab aniga waad eratabada xalab oo dhan baan ka taliya nin walbao dhibkaas soo maro annaga naga midana oo maanta noolla ama waa amiirun calaa qariyatin ama waaba amiiru lmuminiin dhan wey buui hawlahaasaan wax kusoo wadnami waxaan haynay ma jirin marka waxaa weya cayshu salaf iyo qaabkii dhibkii lasoo maray in la daraasiyey waa muhim jiddan haddii kale waxaad ku nooshahay wuxuu kala noqo iska caadi ah hadda in laska quracdo la casheeyo la qadeeyo la barqimaysto oo la casariyeeyo oo xoogow hataa bacd alcasr xoogow sambuusa la cuno oo caaday iska noqotayba wax culays kugu hayaba ma aha marka laakiin dhibkaasaa diinkan loo soo maray baabu ma jaءa fi kufi rasuuli الlah wuxuu ku yimi nabi maxamed kufkiisii kabihii uu i kufkii waa waa kaba yar oo um, hadda waa sokoskeed daan u yar wey waa hore idiin baa laga samayn jiray maqaar baa laga samayn jiray xadana hanaad asari abu sariy alkufi xadaana wakiic bn jarax waa sheikhu man hanaad waa sheiku muslim sunan bukhaarina khalq afcaaled wax kaga wariya qaala xadaana wakiic bn jarax xadana dalham ibnu salix alkindi alkufi daciif can xujayr ibn cabdillaahi اlkindi asna waa daciif kale can ibni buraydata cabdillahi bni burayda can abiihi burayda bn xusayb alslami ana اnajaashiya ninka najaashi la ohan jira axmed ama asxama ahdaa linabiyi nabigu waa qabla an yuslima intuusan islaamin ka hor weeye hadiyadan ahdaa linabiy subanuu usoo hadiyeeyey khufayn laba kuf aswadayni madmadow xagga midabka saadajayni hal midab oo saafi ah saadajku waa midabka ama cagaarka ama guduudka midabka lama tarrafo hal midab bay ahay madow eh, saafia ah. madow tiq ah madow aan cadinta rixin ama aan guduudta rixin wey shayga baleynka halka midab ah ayaa loo saadajka hadda loo jeedaa nimana saadajku waxay dhaheen waa basiid waa shayga aan sii qiimaha badnayn laba qofoo iska allow sahala qof qaali oo qiimo badan oo si qiima loo samey ma ahe waa basiid laakiin macnaha loo badan yahay wa aladi laa lawna lahu ila alswad midabkaa keliya ee uu leeyahay ma midab kale uusan wadin ila madow iyo cadin isgalaajida cagaarba lagu daraa birdhimaa loo sameeya midabbaa loo sameeya dharka qaarkood waa hal midab oo dhammaystiran aswadayni madmadow saadajayni hal midab ah oo madowga madow basa asaafi ah falabisama nabigaa xidhay uma tawada'a wayse qaatay wa masax calayhima markuu nabigu xidhay bu haddana wayse qaatay kadibna dushu ka masaxay le isagoo wayse qabow markaa gashaday xadiidka waxaa laga qaatay khufeynku in la xidho inay marka banaan tahay waxaa kaloo laga qaatay eh, waxa laguu soo hadiyeeyey in markaaba aada ruuxii muujiso inaad aqbasho u muujiso ile ninka hadiya hadiyadda keenay wuu ku arkaa nabigu markiiba waa isku taagay kadibna waa weystay waa mase waan aqbalay si qalbisamaan ku qaatee wy waxaan sheeko waa hadiyo wey iska keen xagga usii tuur ma quruxsano wixii ma aqbashay ma soo dhaweysay ma kula xun yahay wax la fahmi kara ma moogta waa in la sameeyo tarxiib aada muujiso nabigu dhaqan buu ulahaa ya almuhim waa inaad muujiso waxaan inaad ku qanacsan tahay ixtiraamna muujisaa la doonaya haddii laakiin a iska laacdo iska duubato sii tuurto oodan war iyo midna kasoo jeedinin iyo ixtiraam midnaba waa xurmadaray noqonaysa wamasa calayhima waxaa kaloo laga qaatay almusca alkhufayn inay shay banaan tahay bal bacdu ahlicilmi waa min asunan bay leeyihiin waa sunna markaad kab qabto qof markaad qabto inaad masaxdo oodan siibin oodan siibin haddaada markaa haddee qof qabinna waa dhaqi laguhi wixii markaa axkaamu ahaara ku saabsan ee khufeynka khuseeyana waxaa loogu laaban kutub alfiqi baa loogu laaban laakiin inkaaru lmasxi cala alkhufeyn min xayu ljumla waa kufri cinda ahli cilm in la inkiroo la diido min xayu ljumla gaalnimo diinta lagaga baxaya laakiin bacdu tafaasiil oo ninka muqiimka ah ee xadarka ama masxanaya misemaya maali baaba diidayba adiyada iyada ah laakiin aslu masxi inuu min asuna yahay min adiinna yahay wax banaanna yahay ninkii inkara ama alxanafiya waxay gaadhsiiyeen atakfiir almaxad bay gaadhsiiyeen lanna waa adilada ku timid ba adila mutawaatira sabciina mana saxaaba boqol iyo labaatan baa la gaadhsiiya saxabada warisa marka waa xug mutawaatir ah xadadanaa qutaybat bnu saciid xadiidkan marka sanadkiisu waa daciif lakin min xayu lmatn wuu sugan yahay min xayu matn wuu sugan yahay shaahid labaad buu leeyahay xadidku shahid bu le min xadii اmuira bn shucba cinda albayhaqi lahu shaahidu min xadii اmuira bn shucba cinda albayhaqi fi sunan waana xadid marka xasana ligayrihi u noqonaya xadiidku min xayu matn ama min xayu sanad dacfigaasa ku jira xadana qutaybة بن سacيid qala xadana yaxya بn zakariya بn abi zaئda can اxasan bn cayaaش waa abubakr بn cayaaش walaalkii ninkii imaamka muqriga qaariga ah walaalkii weeye xasan بn cayaaش waa nin saduuq ah xasan xadiid can abi isxaaq ashaybani abi isxaaq ashaybani wasmu sulayman waa iman doonaa in sha allahu tacaala abi isxaaq aan naqana asabiici ma aha abi isxaaq ashaybani waa ninkan la yidhahdaa can shacbiyi caamir bn sharaxiil ibn sharaxiil qaala qaala mugiiraة bnu shucba ahdaa ahdaa dixyatu linabiyi khufayni falabisahumaa dixya bn khaliifat alkalbi saxaabiga qiimaha badnaa ee jibril isku soo shabihi jiray baa nabigu usoo hadiyeeyey khufayn laba kuf falabisahu markaasu xidhay wa qaala israa'iil israa'iil ibnu yunis wuxuu yidhi can jaabir ibn yaziid aljucfi adaciif can caamir ibnu shuraaxiil ashacbi wa jubbatan yani qaaladan hadduu wato tirmidi watana waa mucalaq sanadkan dambe wa qaala lana tirmidi lam yulxiq walam yudrik israa'iil ayib mana soo gaadhin marka mucalaq buu noqonaya wax u taqaane haddii qaalada u wato qutaybana waa mutasil sanadku لأنa qtayba adraka srايl marka qtaybana mdls ma aha و qaala srايl wuxuu yihi بن yunis عan jaabir jaabir بن يزيد الjucfi baa loo yaqaanaa waa nin ضaciif ah caamir caamirku waa magacii shacbi caamir بن shraxil الshacbi wa jubatan bu soo hadiyey dixya khufayn bese ma soo hadiyeen iyo jubad kood iyo jakatin iyo isku soo daray kufayn falabisahuma nebi maxamed baa xidhay khufaynkii ama falabisahumaa khufki iyo wuxuu xidhay jubbadii damiirka taniya ama khufaynkii baad u celin ama khufaynkii ood ka soo qaaday waaxid iyo jubbadii ood ka soo qaaday waaxid baad u celin labadaasaad u celin aday ku taalla xataa takharaqa ilaa ay dhammaadeen oo ay hu noqdeen oo ay jexjeexmeen nafsa shay takharaqa jubbadii iyo khufaynkii ama takharaqa khufaynkii besa ah. laa yadri nabiyu nabigu muusan ogeyn adakiyun humaa am la adakiyun humaa labada khufayn waxaa laga sameeyey ma neef la gowracayba adakiyun amadbuuxun dakigu waa neefka la gowracay huma am la mise neef baktiyeyba haragood baa laga sameeyey khufaynka iyo jaakatinkuba mise neef la gowracay oo xalaal laga sameeyey lama yaqaan wadan run baa laga keena loo bixi maayo mar haddaad ada ogeyn waxaad ku xambaaraysaa alaslu fi اlashyaai alطahaara wa cadam الnajaasa ilaa aan hubsanno inuu wuxuu nijaas yahay saasuu ujeedaa nabigu muusan garanayn khufeynka loo sahdiye jubadaasi ma neef la gowracay oo laga saanta laga bixiyay baa laga sameeyey ila markaasi waa daahir waana xalaale mise neef dhintay baa laga soo saaroo baktiyey midna lama weydiin la dabageli maayo inaad markaa dareenba qabta mooye adakiyun ama adbuuxun wey huma marka e, ya adukiya may khalad wey adakiyun wey ayib <coughs> adukiya hadday tahay waa suuragal laakin aniga sida u qora adakiyun hada huwa sawaab mhm. macnaha saa sax ah marka mudaaf baa goono ajaldu dakiyan wey ajaldu dakiyin miyaa neef la gowracay haragii baa laga sameeyey saantii amla qaala abu ciisa tirmidi wuxuu yidhi wa abu abu isxaaq hada ila ishkaal baa iman kare wuxuu hi huwa abu isxaaq ashaybani wasmuhu sulayman ibn abi sulayman baa loo yaqaanaa marka ninkii hore la yaqaanay usan kaga khaldamin weeye tana un xadiidka hore bay lamidto nabiguna hadiyadda aqbali jiray oo dhaqankiisana ahayd dadkana ku xurmayn jiray kana abaalgudi jiray kutusaysa waxay kaloo kutusaysaa marxaba ya a iskaalshu hadee waa un la xidhaaye waxaad oga jeedaa ma la masaxan karaa ma la masixi karaa kitaabu shamail baynu ku jiraa shamailla hulaha kaga hadli mayna ba ma la masixi karaa baabkii fiqiyaadka loogu laaba sida raajian in la masixi kara wey khufeynku waxay lamid yihiin jawrabeyn ba ayagu la yidhahdaa jawrabeynku iskaalsho ama sokusku wuxuu lamid yahay khufeynka ba lamid yahay kabaha buudka iyo khufeynka iyo iskaalshooyin kulliba waa la masixi karaa baabu ma jaءa fi nacli rasuuli الlah kabihi nabi maxamed uu xidhan jiray qaabkay ahaayeen xadaثna mxamed bashar bn dar shekh اjamاعة qala xadaثna abu dawud aطyalisi wasmhu sulayman qala xadaثna hamaam bn yaحya اlcawdi can qataada bn dacamة الsadusi qala qultu lanas anas mneed waxaan ku idhi kayfa kaana nacdu rasuuli ilah kabihii nabi maxamed uu xidhan jiray say ahaayeen ma kaba waaweynoo buud aho qiimo badanoo quruxsan say ahaayeen qaala wuxuu i lahumaa qibaalaani laba indhal bay lahaayeen laba indhalay lahaayeen yani suulka meesha la geliyey sooma taqaan maxaa la yihahda indhalaa la yihahda laba indhal idan suulkana mid baad gelin farta ku xigta iyo fardhaxdana mid baa kaa dhex galahaya warka waad garateen bay la tahay marka waa kaba laba laba indhalale leh xarkaha kor ka haya lugtana yeelan baa la ihahdaa meeshan suulka la geliyo ee lagu qaado kabtana indhalaa la yidhaahdaa marka qibalaanku sidaas wey waa kaba aan sii tawar badnayn kaba laba ah, farood la gelinay iyo suulka waa kaba aan sii tawar badnayn wey marka nabigu wuxuu helo iska xidhan jiray w kaba ah raggiina baasha quurin toddoba kun sideed kun labaatan kun shan iyo toban kun maaliod waxaan arkay nin suun ka bixiya boqol iyo konton dolar suun keliya dhexda lagu xidhanay waa hal suun waa nairobi toonku yaalla hadda la soco meel meel fog ma ah sunkan laftirkiisa isli wuxuu ku yaallaa laba kun oo shilin waa laftirkiisa dukaanka kelidiisa iyo muxuu ah toonkan ka keenay iyo meel heblo ku dhejisan intaasa la qiimeynaya yani xoolihii baa ina rijaalan yatakhawaduuna fi maali illahi falahum unaar wey xadiidkaad garanaysaa dad baa ilahay hantidiisa iyo xoolihiisa ku ciyaari aakhira naar bay leeyihin boqol iyo konton dolar markuu suun ka bixinhayo imise muslimiin oo masaakiin oo gaajo ubi dhammaan bay wax tari lahayd xilkasnimada iyo dareenko dhan baa inaga dhintay marka uu niman cisalkooda la ciyaaray bay noqonayna marka dambe lahumaa waxaa labada kabood ay lahaayeen ama usugnaa qibaan laba laba indhalay lahaayeen wey xaddana abu kurayb maxamed calaa in la samaysan karo oysan dhaqan caajim ahayn xumaan ahayn baa laga qaadan ko oo laba indhala loo samayn karo in kaba iska basida la xidhan karo dhaqan nabi maxamed ahayna waa laga qaadanaya wixii kolba la helo nabigu mutakalif ma ahay xadana abu kurayb maxamed bn cala shaykh اjamaca qaala xadana wakiic ibn jarax can sufyaan athawri sufyaan bn saciid ibn masruuq athawri wiilkuna waa imaam ama waa imaam muslimiin aabuhu eh, saciid ana waa saduq xasan xadii wiilkii aabihii iskuma dhowo ayb an khaalid aada khaalid bn mhraan alxada an cabd lah bn xaris nin imaamo zaahida oo aad ummadu u jeceshahay buu ahaa qiima badan sufyaan athawri taariikhdiisa tarjamadiisa akriya dhalabadu ragga noocaasa siirka bal ka akriyeen axmed iyo sufyaan athawri iyo ibnu cuyeyne iyo shaafici iyo aimada dhaqankoodii nin ugu adag buu ahaa jawarada iyo xukaamta iyo dulmigana aad u neceb abu jacfar almansuur baa xilligiisi amiirka abaa nin baa ku baxay reer bani haashim ahaa oy qaraabo aysan kala fogeyn calawi ahabaa ku baxay markaasuu wuxuu ihi yaa ninkan horta culmow ah sufyaan athawri baa la eeday waa ragga hoosta uu kala xidha wax weydiiyo u fatwooda sufyaan baa kamid a sufyaan waaa laso qabto waan dilhayaa bu abu jacfar almansuur safaad buna adeerkiibuu dilay mad buu baabi'iyey isagoo eh, abulcabaas safax wuu yar dhaamay laakiin laftirkiisu ninkii adeerkii dilay mad ku daahayo adeerkiibu wuxuu ka dareemay inuu uga soo dhawaaday kursi hawlahaas uu ku haysto hala xidha bui marka la xidhan haddana guriga ku jiri bu halagu dumiye shacabkii duq gurigi baa ku dumay boqoro say wax u laayaan ma taqana ma fahmi karta adugu a ah. ibn cumar oo kii xajaaj ku dilay eh, eeba sumaysan mid buu usoo dhibi wuxu ibn cumar hashi wato lugtiisaba banaanka taalle eeba intaad sumayso ordayo socda iska dhig marka eebadana afka irtaag lugtiisa ha sarto lugtii bay sartay ibn cumar sa u dhintay baa loo badan yahay eebadaa sumaysan buu ku dilay ibn cumar nin adag bu xajaaj wuu naqdiyay dhowr goor buu naqdiyey cabdilmeligna wuu ka cabsanaya abdilmelig ibn cumar ka amar qaado wuxuu ku faray yeel boqorkiisina kuma bixi karo ibn cumar naftu u keenay marka ayr buu mid addoomihiisa kamid u adoo ordahay oo hal buubinhaya wax ag iska dhago xagtay saasuu ku dilay marka boqorkis wa ku laayan lama fahmi karo sufyaan athori markii la soo qabto u ka carar ma ku yimid ciraaq buu ka carar ma ku yimid ciidan buu ka soo dabadar soo qabtay i keena buu u carar cabdirazaaq asancaani buu ugu tegey yaman cabdirasaaq baa soo dhaweeyey markaasuu habeen marti sooray sufyaan thawri baa si adag wuxuu cunay raashin badan buu cunay cabdirasaaq muxuu maqli jiray zaahidka ummadda iyo shaikhu lislaam waa nin ka weyn hadda ka daaweyn asaga um, kana adee sheekhiisii ah markaasuu wuxuu i sufyaan waan dareensaday buu raashin badan buu cunay biyaan u keenay si fiican buu caba sharaabkii si fiican buu qasmay u dhargay buu markaasuu ya cabdالرaزاq yaquluuna icla fi اxmaara uma kudahu waxaa la yahaba dameerka dharji kadibna he ku shaqee faqaama ilى الsalاة xataa sala الfajra bu buusahay qadanay dameerka dharji baa la yidhahdaa buu mar kadibna ku shaqee alaabtaan hambanhayo hawlaa dabaya la soc ba salaad buu u istaagay su u taagna habeenku u tukanhayay buu salaaddii fajr ku tukaday buui wa min hama yaan ogaaday bu raashinkii badnaa meeshu ku socda markaasaan ogaaday m ragg aad cibaado badan bay ahaayeen oo xaggana cilmina ilaahay siiyo haddana ciidan baa laga soo dabadaray ma kuu cararay haddana maalinkii dambaa abu abu jacfar wuxuu maqlay wuxuu ku dhumanhayaa maka iyo xaramka ku dhumanhaya intuusan xaramka soo gelin buu soo diray niman la khashaabiin wanasaabiin niman geed geeday qutuminhayaan way kudegegahayaan alwaxy wataan waaweyn tirar bay qutum kadib way kusaarahayaan nimankaasa khashaabiin la yidhaahdaa khashaabiin iyo nasaabiin iyo sayaa sayaabku ninkaasu seeftu la taagan yahay ninkii loo taagay buu dilaya boqorku ninkuu fiiriya seef baa taqaana baaq iyo iljabin iyo qaab ragga loo baabiyay leeyihi boqorku dila xataa kudhihi maayo maana ad ugu jeedaa saban buu kuu firin indhaha laga wax laga garana waa lagu sii qaaday madaxaadi waa maqan yahay sufyaan ibnu cuyeyne iyo cabdiraxmaan ibn mahdi iyo aimadii baa fadhiya markaas waxay dhaheen sufyaanow hadduu ninkii maanta intuu meeshan kaa qabto ku dilo ahlulbidacana u wiirsana carar haddana carar buri saan u cararhaye baan daalay bui ballamka inaan caraynin intaa inta wix ka badan astaxyi min allahi inaan naftan sakaraadka laba cararay bu wuu istaagay ragcatayn buu tukaday kacbada wuxuu ku dhega maryaheedii bari'tu minha bui in dakala abu jacfar mansuur saalima hadduuba soo galaba abu jacfar maka igu yimaado isagoo nabad qaba beriba baan kacbada ka ahay ina lilahi cibaada low aqsama calى اllahi la abara abujacfar mansuur neef loo karanayo xaramka dushiisa deganoo weli aan maka soo gelin oo gabdho hufinhayaan ayaabaa nabar lagu taagay beri intuu dhamaynhaya e, sufyaan athawri nabar baa qabtay maydkiisiibuu ku tukaday sufyan athawri la soo geliyay xaramka dadka wax kaga tukaday buu ku jiray ya wuxuu garan waaye ninku waa jaair laakin waa amiir اlmuminiin waa aalim muslimiinta ku tukan buu kaga qayb qaatay wuxuu ihi alimaam dahabi wahadihi karaamaة haabitat bsnadi صaxiix sn thow la yaqaano rog rag noocaasay ahaayeen iyagoo sidaa loo dhibay haddana inay xadgudbaan ma raba dadka noocaasa axmed markii la garaaci wuxuu dhihi jira layga sheekeeyo dhaqanka sufyaan athawri iyo saciid ibnu jubayr iyo saciid musayb ragga ad adag iga sheekeeya awsaaci maxamed ibn abi dib hawlaha maalig iga daaya maalig iyo shaafic iyo hawlahooda ii kaadiya niman ayagu aan sii adkayn ba agga jawarada iyo dulmiga la dagaalankooda iska tartiibsaday ahay niman soo taagan baa jiroo bir laked ku noqday boqoradii raggaasuu jeclaa in looga sheekeeyo siyarkooda iyo say u dagaalamayn si loo dhibay ibn abi dibi iyo maali axmed baa la weydiil ibn abi dibi iyo maali ka waran wuxuu ihi xagga cadliga iyo waraca iyo alla kacabsiga iyo xaq cadaynta ibn abi dibi baa kaga fiicno maali laakiin xagga riwaayada iyo sanadha la dabagalo maalik baa ku fiican buui maali wuxuu ahaa buui nin sanad iyo riwaayad ku fiican wa ama ibna abi diib fa rajulu ummatin buu ahaa buui ummadda nebi maxamed ragga alle ku badbaadiyey xiliyaha baashu isdaba marto waxaa loo baahan yahay rag adkaystaabaa rabaa haddaan kulligeen wada rugso qaadano ummaddu yay ku dayaan sidaa dar selefku waxay leeyihiin ambiyadu haddii lagu qasbo kufri iyo diin la-aan ooma looma ogolo ilaa man ukriha nabi ma soo galo alambiyaa ira haddii lagu qasbo waa la dilima ma ogolanhayaan lakin muslimiintu waxaa u banaan haddii ninkii la qasbahe inuu sidii camaar iska qaato ruksada ama alambiyaa looma ogolo limaada lanna waa maxalu qudwa hadhown waxaa soo bixi nabigu uu hawshan samaynhayey amaa la qasbayba marka waa in la baabiya hawsha iyada ah laysa lilambiyaai taqiyatun ikrahna looma ogolo lannahu waa maxalu qudwa culummaduna baabka inay galaan baa la raba axmed baa waagi qadiyadda xujaysta waxaa leeyay axaadiiu ruksada soo axmedow maxaad isu dilaysaa ummaddo dhan waa kan weeye nimanka dadkay qasbahayaan maada tafcaluuna bxadiiثi khabaab ibn arad walaakinakum qowma tastacjiluun wax ka dhaha buui xadiidkaas xadiidkaas adugu kaa maxaad ugu dhegantaha l kuman kale maad fiirisid idinku diintiisa kama tirtirma xadidka khabaab ibn arad idan waxaa weeye marka ay hawsha adkaato ninka ruksa qaato waa wasaada laakiin ummaddu inay ku dayato in la helo muhim jiddan muhimadu sufyaan fawri baa hawshaa keenay ragga culimmada waaweyn axmed wuxuu dhihi jiray alxadiidu can الsaalixiin wa jundu min junuud illah in saalixiinta lagaaga sheekeeyo dhageysata qisaskoodii iimaankay kordhisaa dadaal bay kugu keenaysaa ku dayaad isdhihi haddii laakiin hubi cun lagaaga sheekeeyo iyo xile irmaanays weligaa mxuu ahay albaabkaa dhaafi maysid can khaalid axadaa khaalid mihran axadaa baa l xadaa waa nin kabaha tula baa asalkiisa l ama iibiya laakiin asagu kabatolo ma ahayn xadaa khaalid imrani laakiin nimanka kabatolo la fariisan jir marka qamuu yardaalo intuu utagu la sheekaysan jiray sa wau sameeyaana fiirin jiray la darisku la yardarsay baa loogu magac daray khaalid alxadaa khaalidkii kaboolaha ahaa can cabdillahi bni xaari an ibni cabaas qaala kaana linacdi rasuuli ilah kabihii nabi maxamed waxaa u ahaa qibaalaani labay ee indhalay lahaayeen masniyun la laabay ama la lamaaniyey shiraakuhuma muanan bay bacdu nusu qorahayaan muanan waa isku mid maniyun shiraakuhuma yeelankooda kan waa yeelankii kamuu nabigu qabay laba indhalana waa lahaayeen yeelankuna lamaanu ah hal yeelan ma ahayne laba laba suuno isku absan isku dhegan bu ah laba suun bay kabahlaay shiraagu waa yeelanka ama suunka cagta qabta ee kabtuba ay ka samaysan tahay gembiskan kore ee kabta ku rogan midna waa saan adinka la saaro mid soo xadhka iyo ula ma aha qabto lugta ulahana laba ahaa baa loo jeedaa xadhkahan baa laba ahaa oo lamaano ah musanan lala la labeeyey ama mathniyun la laabay waa isku mid shiraakuhumaa yeelankooda yeelankooda xaafid bn xajar wuxu hi isnaadhu qawiyn xadiidkaani fatxulbaariga majalladka tobnaad saddex boqol labaatan iyo shan ama alxaafid alciraqi wuxu hi isnaadhu saxiix waa siday sheegeen xadiis sugan wey aad u xog badan xadثna أحmed بن mنيc الbغ abu jaعفر qال xadثna abu أحmed الزubayri محamed بن cabd لlah بن زubayr baa loo yaqaana qala xadثna عيسى بن طhman qala أخرaجa إlayna wuxuu noo soo saaray anaga أنس بن mالك naclayni laba kabood buu noo soo saaray jar daaweyni ee aan tima lahayn la xiray muruxsan diiran baa loo jeedaa kaba laga sameeyey saan dhogorteeda wadata iyo kaba laga sameeyey idin la magdiyey iyo harag la magdiso laba kala baab ma ah saasaa loo jeeda jardaaweyn lahumaa waxaa u ahaa qibaan laba indhalay lahaayeen qaala wuxuu yidhi markaas qaa'ilku waa ciise ciise bnu طahmaan way alqaa'il qaala ciisa wuxuu yidhi faxadaanii haabit bn aslam albunani baa ii sheegay badu ay bacda dalika almajlis fadhigaa kadib can anasin iiga tegi annahumaa kaanataa naclay الnabiyi naclay الnabiy marka hore anas baa wuxuu soo bixiyey laba kabood oo muruxsan oon dhowar lahay looma sheeg oo marka laba eh, laba indhala leh looma sheegi marka kabahayna kabihii nabi maxamed yihiin anasun baa tusay wuxuu laakiin anas ardaygiisi khaaska ee haabit bin asma albunaani baa waagi dambe wuxuu ii sheegay kabihii maalinkii la i tusay inay ahaayeen kabihii nabi maxamed sal lay slam saasuu ujeedaa faxadatnii haabitu badu bacda dalika اlmajlis can anasin anahuma kaanataa inay naclay annabi sal slam labada kabadoo nabiga inay ahaayeen xadaanaa isxaaq bn musa alansaari qaadi naysabur وشhيk التirmidي والنسائي وبن maaجة وmسلم adugu waxaan ka ahayn abu daud iyo bخarي waa شhayk الجamاعaةi ilا abا daud والbخاriية xadثna اسحاq موسى الأنsاrي qال xadثna mع بن عيسى القزاز qال xadثna مالك بن أنس qال xadثnii سعيid نبي سعيid المqبري abu سعيid magaciisa asagoo kaysaan baa la yahdaa ninkana mqbri waxaa loogu bixiyo qubuurtu la deris ahaa qubuurtii baqiic buu la deris ahaa ama booqashadiisaa ku badnayd oo kusoo cibro qaadan jiray intaasaa marka loogu bixiyey can cubayd ibni jurayj ataymi anahu qaala libni cumar ibni cumar bu wuxuu ku yidhi ra'aytuka waxaan ku arkay ibni cumarow talbasu inaad xidhanayso annicaala asibtiyata asabtiyata cafwan kabaha muruxsan in dhogorta lahayd sabtigu waa qaciga iyo isaalada asalkiisu kabaha muruxsane d hargoodi la magdiyey aan dhogorta lahayn baad xidhataay maxaad ku maagtay ra'aytuka talbasu annicaal asabtiyata alati laa shacra laha aan tima lahayn dhogor lahayn kaba muruxsan de kaba hadda loo badan yahay ayagoo dhogorna meelaa laga xidha qaala wuxu uhi inii ra'aytu rasuul lah yalbasu الnicaal alati laysa fiiha shacru nabi maxamed baan ku arkay marka nabigan kaga dayanaya ra'aytu rasuul اllahi baan arkay yalbasu isagoo xidhan annicaala kabo alati kabahaaso laysa fiiha shacrun aan tima lahayn aan tima lahayn wayatawadau fiiha weliba kuwiisa qaadan jiray isagoo qaba buu ku dhaqahaya kaba san buud ahayn oo kaba iska furan yihiin cagta ku jirta ad mari kartaa cagta kori hoos ba ka maraysa iyagaad umaas fa ana uxibu waxaan jecl an albasa inaan xidha bui ibn cumar anaga soo maray fartuu nabigu qaada inuu samey isku dayi jiray meeshuu nabigu kaadin maalin ugu leexday inuu ku leexdo meeshuu ku nastay inuu ku nasto itibaaciisu zaaid buu ahaa ilaa bacdu ahlicilmi ay dhaheen waa tashadud ay ku tiiriyeen ibn cumar ay dhaheen rukasu ibn cabaas iyo eh, tashadudaad ibn cumar dhexdoodaan ku soconaynaa abu jacfar mansuur baa ku yidhi maalik ku yidhi waxaan rabaa inaad ummadda ku maamusho bayna rukas ibn cabaas wa bayna tashadudaat ibni cumar faqiih buu ah aqoon bay nimanka boqorada hore niman aqoon la yahay wax hadda hubce soo ururinay meshi lagu soo riici ama awoogi baa ka soo iska soo taagan aan kursi iskaga fadhiisan laga karaynin maysan ahayn niman aqoon lo waxbartay waagi hore ahaayeen waagi horena aabbahood baaba tarbiyeyn jiray oo muadib baa loo qaban macalin baa loo qaban adabkaa la bari luqadaa la bari carabiyadaa la bari diintaa la bari nin hadhow xisaabtami kara bal cabdilmalik wuxuu ahaa min ruwaat alxadiid buu ahaa intuusan aafoobin isagoo kitaab quraan akrinaya masxaf masaajid dhex fadhiyaa la yidhi maanta ninka hebela ah waa qalwaday xilkan aduu kugu soo wareegay kitaabku iskugu laabay haada intuu dhunkaday bu hada aakhiru cahdi bika hmm, maanta iskuu keen dambayni iisii fadhi bu rag baan la xisaabtami ku tag hawl la og wey hawl la og wey markii waagi hor niman aqoon lay ahaayeen lakin kuwa hadda waxa jooga waxbana garan ma ummadina waa baabi'iye ummadii baabi'iye ibn cumar markaa aad ba hawshaasi ugu adkaa tatabuca noocaasa xaddana isxaaq bn mansuur alkaw eh, alkawsaj bahram ninkii lo odhan jiray axmed bn xambal iyo eh, isxaaq bn rahuya ka wari jiray masaa'ilka weeye isxaq bn mansuur alkawsaj sheikh lbukha eh, sheikh ljamacati ila aba daawud sheikh ljamaca ila aba daawud baa la yidhahdaa qaala xadana cabdirazaq bn hamaam sancaani can macmar bn rashid abu curwat alyamani can ibni abi dib hoos buu u degay macmar hadda sanadku waa sanad naazil ah sa ibn abi dib waa aqraan bal mararka qaarkood isagaaba ka dabaqa sareeya laakiin wuu u baahday ibn abi dib imaam muslimiin abulxaari almadani maxamed bal ibn cabdiraxmaan magaciisa maxamed bn cabdiraman ibn abi dib abulxaari shaikh lislaam tarjamadiisa akri laftirkiisu cilmi baa kaaga kordhi abu jacfaroo safaga maalin u yeehay markaasu wuxuu yidhi ka waran cadligayga buuri so nin caadila oo ummadda kala daajiyo oo nin walba wuxuu siiya oo qiimo badan ma ihi wuxuu ihi su-aasha nin kala weydiye aniga iga daa muxuu ihi aqsamtu billahi inaad muxuu aad iga jawaabaysaa ibnabdigo haddaad iga dayn weyda buu ihi ilahay waxaan maraato ilahay marageli anaka inaad daalim haashin baa tahay buu ihi bal aظulmu faashun bibaabi daarika buu adduunka meesha u dulmi waa gurigaa degan tahay bu iskadaa meel kale meesha adigu degan tahay ee boqcada ah ee qasr riaasi baa ugu dulmi badan bu jaair baata ilahay ka furtay boqorka cabaar bu fikray u iska tegey so idaa kuma dhiman bu iska kdaa faraha iga qaad niman kuu nacamlaynoo fara badan baa iska jire kuwaa weydiiso su-aasha may adaan ku rabaa bu boqorku uu ogyahay maogta ninka ninka dareen qaba wuu ogyahay buskiga tegey ina aad oo hawlaha uga adag bu ahaa <clears throat> farqi baa udhaxeeya ninka in runta loo sheegayo in lagu baxo alkhuruuj cala aljaa'ir waa masalo in runta loo sheegana waa masalo kale wey salafku waxay caanka ku ahayn in runta ninka loo taabsiiyo maalin maalmaha ka mid a ah cabdilmalik ba wuxuu ihi maanta ninaan la xadiisan u baahna waa yar daalayn duhurka ilaa casrka bal nin aan la sheekaysto abwaana orad igu yeer masaajidka taagta iga yeeg nin buu soo diray masaajidka waa amin duhura duhurka la gaarin buu arkay wadaad dhex fadhiyo oo quruxsan waa saciid musayn wuxuu ihi saciidow magacaa saciid baa la yihahdaa boqorkaa ku rabay kaalay or danahataa qabso bu dan la-aan baa tahay or danahaada qabso war boqorkii waxaan ka hadlaya boqorkii cabdilmalik weynankaan ka hadlay war cabdilmalik aday kuu taallaaye or danahaada qabso bu ninkaa reer bani marwan warkiisa iskuma jirre or iska tag bu ninkii xanaaqsan oo le ninkaa maanta hala kala goysiiisu baa soo noqdo boqoru marka nin baan u tegay masaajidka dhex fadhiy oo quruxsanoo nin sheekoo gadh weyn ah markaan la hadlo uba ku quursadayba wuxuu hi ii tilmaan buu tilmaamay warkaa iska day ku kala ii raadi buy wuu gartay inuu saciid yahay kaa intaa iska dayso ku kala raadi kaa faraha ka qaad ha igu yeedhin inta haddaan kaga nabadgallaama bura sidnaayo ha igu yeedhin markaas ku kala ii raadi yaani waxaa weeye in boqorka runta loo sheego nabi maxamed ummadda kalaad faquluu lilmuxsini muxsin wa lilmusii inahu musii ninka xumaan falowga ah, waad xun tahay ku dhaha ninka muxsinka wanaaggana waad wanaagsantahay ku dhaha taasay shahaadada ku soconaysa lakin haddii khaainka la waxaa tahay muxsin muxsinka la dhaha khaain baata adduunku waa rogmanaya maslada marka ukala tageen salafku iyo khawaarijdu waa khawaarijtu mar baad ninku jaa'ir yahay ama xataa caadil yahay oy waxun ka qoonsadaan dagaal hugga lagu siiya wey laakiin jamaaca min asalaf waxay qabeen ninka jaa'irka in lagu baxo babalka madda waxay qabeen inaan lagu bixin laakiin runta loo sheego hada wata loo baahan yahay wey waanay hadda kahor ka hadalaya jaairku haddii intii la qabto afgembi an dhiig ku daada ina meel la fadhiisan karo oo nin caadila ah la magacaabi karo waa la magacaabi wax daliilo hawshaa diidanna ma jiro waana masalo u khudwacaysa almasaalix almafaasid ninku ummaddu inuu hawadiyo hogaamiyo lugudeeda hadduu noqdo faasid mufsid ah uu noqdo oo habeenmu intay qab la siiyo musqusha lagu tuuri karo oo nin fiicanna meesha lasoo dhigi karo iyadoon fasaad badan uusan ka dhicin way banaan tahay laakiin hadday noqonaysa halaku reeqmo oo isaga casilidiisii mafsado ka daran bay ka dhalanayso meeshaas ka fadhiya runtaan usheegayna laakin sankaan farta ka gelinayna waxaan leenahay jaair bate aalim ah kelimatu xaqin baa waa laga xisbaysanaya baab lxisbati baa ka socon ibn rajabna waa kii kaga hadlay eh, waxaaba ku jira xadiidkii cabdillahi mascuud markuu keenay faman jahadahum biyadi fahuwa mumin waman jahadahum bilisaani fahuwa mumin waman eh, mxuu ahaayey biqalbi fahuwa walaysa waraaa dalika min aliimaani <clears throat> xabatu khardal wuxuu yihi daliil baa ku jira calaa jihaad اlumaraai bilyadi in khimrada laga daadiyo oo lagaturubka laga kala tuuro oo dibnada laga gembiyo oo islaantay wateen laga sii daayo oo laakiin waxba seef loo qaadan maayo lakin wax kalaa laga qarbadahaya boqorkii baa kuu yeedhay khamra ushuma burbur waad ka daadin leanna waa maxuaa waa takyiiru munkari bilyad wey ha hadduu laakiin dagaalamo faraha laga qaaday lala dagaalama lakin annagu waan daadinayna waan ka ciidaynayna bakti buu cunaya baktigaa laga daadin briskaa laga gambin farqi baa udhexeeya marka atakyiru bilyad iyo takyiruhu bisilaaxi wasayf farqi baa udhexeeya inaha marka adaada la fahmi dhib badan baa ka imanay xadaanaa <clears throat> afwan xaggeen marahayaa xadana isaaq isaaq bn mansuur alkawsaj xadana cabdirazaq can macmar can ibn abi dibe hawshaa ku timid can saalix mawla tawama saalix bn nabhaan baa la yihahdaa saalix bn nabhaan magaciisa iyo aabihiiba mawla tawama wuxuu gacal u ahaa gabadhii mxuu aha mataanta ahayd tawamadu waa saxaabiya mise kaari saxaaba ah ayadaiyo ilmo kala isku mataan ahaa marka tawamaa la yihahdaa waxaa xoraysay mataantii saxaabiyadeed baa xorayso mawlo u ahaa wey saalax saalax baa mawlo oo la xoreeyey tawamana xoraysay waa mataan min sakaari saxaaba magaceedu xaafidku ma sheegin can abi hurayra radi allahu tacaala anhu qaala kaana linacdi rasuuli اllaahi qibaalaan kabti nabi maxamed laba indhalay lahayd isaga marka saalixun baa sanadka hadda wuxuun far nin la geliyey waa saduuq ikhtalada fii aakhiri cumrihi ninkaas saalix nabhana mawla tawama baa saduuqa ikhtalada fii aakhiri cumrihi laakiin riwaayat lqudamaai canhu waa saxiixa riwaayat lqudamaai canhu waa saxiixa ibn abi dimina waa min alqudamaa waana miman rawaa canhu qabla ikhtilaai marka sanadku waa saxiix xadaana axmed bn bagawi qaala xadaana abu axmed azubayri qaala xadaana abu axmed azubayri magaci haddaynu maraynay maxamed بn cabdالlaahi ibn الزubayr abu aحmed الزubayr magaciisa kunyadaasu caan ku yahay lakin magaciisu waa maxamed بn cabdالlah ibn الزubayr rijaal jamaca wey qala xadana sufyaan الthawri can الsudiy wasmhu ismaaعiil ibn cabdالرaحman ibn abi karima sudiy alkabiir baa ninkan loo yaqaanaa ninkan marka waa waa taabici weeye taabici baa weeyaan sudiy alkabiir sudiya sagiirka yaa mufasir ah asudiya ah, sagiir kaasaa mufasir ah ninka weyn isagu waxaa la ismaaciil bn abdiraxmaan ibn abi karima qaala xadaanii man samica camr bn xurayth alqurashi min sikaar saxaaba xadaanii waxaa ii waramay man duulkii samica maqlay camr bn xurayth alqurashi min sikaar saxaaba idan jahaala gasanadkii gashay oo ruuxii u waramay sudiyi lama yaqaan yaquulu ra'aytu rasuula اlahi sal slam baan arkay yusalii isagoo ku tukanaya fii naclayn laba kabood maksuufatayn lasku tolay khasfigu waa kabtu marna iyadoo hal gaan eh, hal jaan ah hal jaan baa la fidiyaa oo lagu istaaga marna laba jaamood laba lakab baa lasku tolaa oo lasku qodbaa marka laba ibaaq bay ahayd ama laba eh, waxay ahayd eh, lakab bay ahayd maksuufatayn marka waa sidaas lasku tolay lasku qodbay saan baa lasoo qaadi tana mid labaad baa waa lasku qodba sm haba si loo tolo soma taqaanaa ayib haddii kale maqaarki maqaar wuxuu noqonaya jilecsan qodax kasoo dusto noqonaya marka aan cagtii difaacaynin maksuufatayni laisku tolay ama laisku qodbay laba lakab oo laisku qabtay ahayd sanadka marka dacfi baa ku jira waad garateen xadaثana isxaaq ibn musa shaykhu muslim والنسائي وبن maaجة والتrmdي haddaynu soo marayn waa shekh جمع ilا abا dاud والbخاري الأنsاري قال xadna mع بن عيسى القزاز xadna مالك بن أنس abu cabdilah an abi zinaad cabdulahi bn dakwaan aqurashi abu zinaad kunyadaasu caan ku ya lakin magaciisu wa abdulahi bn dakwaan alqurashi an acraj waana min sikaar taabiciin abu zinaad min sikaar taabiciin wey acrajkuna waa min awsaad taabiciin kibaartoodna wadadaa ku tiriya an acraj cabdiraman hurmus an abi hurayraa radi alahu taala canhu rasul sal ly slam qaal laa yamshiyana yuusan ku soconin axadukum midkiin fii naclin waaxida halkab yuusan ku salaqsanin liyancalhumaa labada kabood labada lugood ha u kaba xidho jamiican si wada jira labada adin midig iyo bidic kabta ha wada geliyo aw amase liyuxfihimaa ha caga caddeeyo jamiican si wada jira ama kaba ha wada siibo cagacadda ha ku wada socdo ama ha wada gashado laba macnayna nahyiga ciladiisa iyo xikmadiisa ka dhigan culummadu mid waa cila mansuus oo ciladaasi waa maxay shaydaan baabaqaabkaa yeela waa dhaqan shaydaaneed shaydaanka kab iska qaata keliya ku orda ila isaga dhan baba shaydaan a marka horeba ahaaye xikmada labaadna waxay leeyihiin waa cadli baa la rabaa labadan logood waa in loo garsooro haddaad labada logood u garsoori weydo oo cadaalad ka samayn weydo haddee reerna u garsoori maysid oo ummad u garsoori maysid sidaa darteed bay waxay dhan wadaaduhu ninka afar dumara maamule u garsoora madna waa maamuli karaa afar dumara ninka intuu isla guursado ama saddex iyo afar iyo si fiican oga caruurtooda iyo ahalkooda iyo qaraabadooda si wada jira u xidhiidhiyo u garsooro caadil u noqda oon meel u biyo shubanin ummadna waa wadi karaa laakiin nin aan halba dhaqaajin karin xabadina aan maamuli karin hal masjidoo loo dhiibana ku wareerahaya si u maamuli lahaa umad ma maamuli karo hawsheenadii marka hawl noocaasa iska noqotay idan labadaa xikmo baab alcadaala walcadli weeye iyo ma ahee waa khilaaf lishayطaan oo dhaqan shayطaan baa la khilaafaya labadaa xikmaba isdiidi mahayaan la yamshiyana axadukum fii naclin waaxida liyancalhumaa jamiican ha u kaba xidhay si wada jir ah aw liyuxfihimaa ama ha caga ha kaba tiro jamiican si wada jir ah ixfaagu waa kaba la-aan caga in lagu socdo mararka qaarkoodna waaba dawo in ruuxa muslimka mararka qaarkood uu caga lugeeyo oo yar cagaago dawaa ku jirta ilh ata dhakhaatiirtu neerfayaasha yararka ee lugaha ku yimaadee jirko dhan ba xukuma in wax uu turqo oy kacaan baa danta ku jirtaa baa le oo caga cadaan ku socota meel kurtumale oo dhagaxyaan laho quruurax laho aad ku mxuu ahaye mxuu ahaye aad ku yar cagaagto dhulkan simeen laskaga soconhayo buudkan mxuu ahaye aata un saa u siman waaga dambe lawyahaba ku xanuuniba roogoo dhan baad ka socon waaye qaarka dambaad wareejin maba dhaqaaqi kartid reemiyigu dhabar lagama qabto inta badan lawyana kama fadhiistaan inaad aragtama mooye say u ordahayan bay ku dhimanayaan cagacdantas kaga shaqaysta hadda jaynuhu waxay keeneen gogol eh, kurtumalo lagu soco o dhig ku soco oo lagu cagaagahayo caguhu biyo kaa gelsada ugu socoto waxay le neerfayaashaasi kicin daaway tahay magaca cagacdaantu mar in lagu socdo waxayba daawayba ku jirtaaba dayib mararka qaarkood niman suufiya iyagu waxaaba jira yidhi anagu eh, kababa qaadan maynaba maxaa jira wadankan adduunkan badhe nabi maxamed baaba calaa saaray dhul uu nabi maxamed cagcadaan ku socdan in kaba lagula socdo waa xurmadaray dheh xurmadaro waa dhaqanka shiicadoo kale shiicada waxay wataan qaybo kamid a ah in aragteen alwaax yar ku sujuudaan maxaa jira dhulkan baydheen dhiigga xuseen baa ku datay awlaaddii nabi maxamed baa lagu dilo dhiiggooda ku qulqulay ardad noocaasa wejiga in la dhigan munaasab ma ahe waa in alwaax yar la iska xejiyo oo lagu sujuudo warka waad fahamtay mala tahay masaajidku hadda ku yaala eh, langata soo ma ahayn haddaad tagto magaciis muxuu ahaa mid langataan aqaani anugu langata marka saa loo dhaafo xabaalaha iskuol weynay kulahaayeen ya isku meel ba kuso dhachaya marka xabaalaha la dhaafo gaa gacanta midigta loogu leexdaa eh, midaan qarabanahay waa ugu tagon ku dagaalana almuhim eh, marka marka masaajidka gasho way ku dhibahay alwax afargeesay kuu dhibahaye wa iga duba waalan baa tahay ad iska tuka bar waayahay idan waxaasoo dhan oo khuraafo ayaa iska jirta dhiiggii karbalo ku daatay iyo ciraaq ee xadgudubka loo daadiyay iyo shahiidkii dhiiggiisii maxaa ka khuseya dhulkaan daahirka aan joogna annago ka khuseeyay ayib khuraafaadku maogta meelon bay ku tiirsan yihin meelon masanka loo gelin wixii khuraafa ah xaddanaa qutaybatu bnu saciid can maalik bni anasin can abi zinaad naxwahu sanadka hadda aynu soo markood can abi zinaad can acraj can abi hurayra wey sidaas naxw sanadka dhamaystir wey xadiidkii hadda aan soo marray min xayu lafdi lamid ma lakin waa ku macno dhow yahay wey sanadku lakin waa sanadki xadana isxaaq bn musa alansaari qaala xadana mac bn ciisa alqazaaz qaala xadaana malik bn anas can abi zubayr muxamed muslim ibn tadrus almaki baa layihahda can jaabir an ana nab sal slam nahaa nabigu ummadda wuxuu ka reebay an yaakula rajulu ninku inuu ku cuno bishimaalihi gacantiisa bidix wax ku cuno aw yamshi ama uu ku socdo fii naclin waaxida halkab uu ku lugeeyo fuqadadu waxay leeyihin qaybtan dambe an yamshi fii naclin waaxida waa inaad is ahaanba ugu lugaysa wey laakiin kabtio kaa go'day inaad xoogo intaad ka yar fadhiisanaysa aad ku yar socoto oo geed ku hoos fadhiisato dhib mal hay leeyihin waxa le me bartay kaaga god ad ku siibaysa tii fayoobeyd iyo tigo isla qaado meel la tago samayso hal kuma socon karti bay leeyihin mxuu aha lugu oo kab qabta iyo mid kaba kab la-aana lakin waxay u badan yihiin in lagu socdo caado lagu logeeyo oo shaqaba laga dhigta la diidan yahay mooyeen xaaladda hagaajinteed intaad hagaajisanayso inay middan kabta iska qabto tanna ay ku kabla'aato intaad hawsha samaynaysa dhib malaha ay leeyihin halkaasay ayagu marayan fuqahadu amaa eh, alakl bishimaal waa xaaraan sida raajixa wax banaanna ma aha jamaaca min ahli cilmi ayagu ku fasiray oo yidhi waa karahana waa jirtaa oo eh, qaacidada ay lahaayeen fuqahadu wuxuu ku yimaada baab alaadaab nahyiga baab alaadaab ku yimaada inuu yahay nahyu mxuu ahaa karaahatin wa tanziih amarka ku yimaado fii baabi aadaabna uu yahay amru istixbaabin wanab wa irshaad qaacida iska wateen bay marka iyagu marahayaan qaacidaasna waa qaacida u baahan laftirkeedu in la iska hobsado meelaha la marahayo hawshan oo kale nabig wuxuu ku cileeya shaydaan baa hawshaa sameeya shaydaan baa biixda ku cuna dhaqan shaydaan in la khilaafana ayadu waa waajib in la waafaqana waa xaaraanta ayadu khaalifa awliyaa shayaan bu nabigu yii aanta shayaadiinta awliya gacalkooda khilaafka asagii shaydaanka maxaad u maray nimanka waxaa loo khilaafay waa awliyaa shayaaiin gaaladu gaalada in la khilaafo ciladu waa maa anahum wa awliyaa shayaaiin asagii shaydaanka dartiiba wax loo dilhayay maxaad moodaa kaba daran xadaanaa qutaybatu bnu saciid xadaanaa malik bn anas xa sanad labaad ama xa u taxwiil isnaad waxadaanaa isxaaq bn muusa aansari شhيk الجamاعaةi ilا aba dawud الbخarي qala xadana mع بن عيسى القزاز qala xadana malik بن anas can abi الزinaad darmigu hadda waa hagee hagee la iskugu yimid madaar xadيiث madaar isnaad waa halkee malig wey waa malig malig weeye madaar isnaad so sidaa ma aha xadana qtaybaة can malik sanad labaad baa bilowday isxaaq bn muسى الأnsarي can mع بn ciisa الqazaaz qaala xadana malik maxaa la iskugu tegey maalig baa la iskugu tagay waxa laga ya ardaygu inuu khaldo tirmidi marka hore maalig hal nin bu u maray oo qutayba marka dambe wuxuu u maray laba nin isxaaq ibn muusa alansaari iyo macnu ciisa qadad buu sii maray marka sanadna waa caali midna waa naazil oo kee naazil ah sida idinka kan labadaa naazila sanadka dambeeyaa naazila sanadka hore qutayba caali ah mar alla intuu rag raggu hadday yaraadaan sanadku waa caali hadday bataanna ninkii jilib fadhiya muxuu aha ma kala abtirsanhayo ninka awogaa adugu aa u tirsata afar laba usoo tirsada adna inan baa tegaysa asaguna jilib bu fadhiya kinni caali kee naazila ah. ninka labada tirsaday baa marka yaa yaa caali ah nabiga inta loo dhawaado nin walba ninku nabiga uga dhaweyn sanadki waa ka caalisan yahay abtirku markuu batana muxuu noqonayaa naazil marka warku intaas can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata nab sal slam qaal ida intacala axadukum midkiin hadduu kaba xidhanayo falyabda biاlyamiin gacanta lugta midig ha ku bilaabo waidaa nazaca hadduu kabaha siibhayo u fadhiisanhayana falyabda bishimaal lugta midig ha u horbixiyo faltakun lyamiinu adinka midig ha noqdo lugta midig ha noqoto awaluhumaa tuncal awalahumaa tuncal caafwan awalahumaa tuncal midda u horaysa loo kabagelin nacfiga iyado ha u horayso xaggana nacfiga ha ugu dambayso wey iyado ha kusii dambayso ilaa kabaha in la gashto waa ikraam oo lugta loo labiso waa ikraam iyo ixtiraam wey midta ka hor leh in nicmadii iyo galladii lagu dambeeyana yaa mudan weeye takriimka iyada ha ku dambayso ila mar raba waa laga wada bixi doonaayo xoogo sakin haka dambayso wey faltakun ilyamiinu awalahumaa tuncal midda u horaysa loo kabgeliye ha noqoto waakhirahumaa tunzac iyo mid u horeysa loo horsiibo kabaha marka in qaabkaa loo maamulo masjidkana bidixda loo horbixiyo mxuu ahaayey midigtana loo horgeliyo iyadu waa adila ku timid laakiin qadiyadda musqusha in bidixda loo horgeliyo hadhowna midigta loo soo horbixiyo waa qiyaas alaa ala almasaajidi iyo cala alinticaal wax nasa kuma imani fuqahadu waxay ku qoreen musqusha marka la gelaya waa in ay u horeyso lugtahe bidixda ah marka laga soo fudhanhayana way midibtu usoo horbaxdo oy bidixda ku dambayso musqusha matamisa maaha calaa cagsi ilmasjid masjidku midigtu waa in horgashaan nidhi xaggana waa inay hee ogu dambayso musqusha waa inay bidixdu u dambayso wax la geliyo wax ka soo baxana ay uga horeyso midigtu marka waa qiyaas cala almasjid cilada labada xukm la isku ilxaq waa maxay waa takriim cilaة takriim weeye ama waxa loo yaqaana qiyaas اcags weeyaan almuhim taas waa iska qiyaasma wax daliila kuma imanin midigta halgu midigta ha lagu bilaaba kabgelinta siibiddana bidix ha lagu bilaabo midigtu ha noqoto midda u horeysa wax kabta loo xidho midda u dambaysa laga baxshana ha noqoto aadaabtii maamuuska wey ya hmm. hmm way suuro gelaysaa lugta bidixdaad bixin kabtaad ku istaag ku joogsan gelin maysid korkaad ka saari ama dhexdaad kaga istaagay farahaad gashan meesha dhexda kadib midigtaad u xidhi markii midigtu ay diyaargaroodo iyaad bixda gelinaysa so sidaa lama yeelo saasaa la yeela xadaثna muسى muسى بن محamed abu cafan xadana abu muسى محamed مثنى شhيk الجamاعة abu muسى الbsrي شhيk الجamاعة qال xadثna محamed بن جعفر غندر محamed بن جعفر غندر qال xadثna شعب الحجاaج qال xadثna أشcث huwa بن أبي الشhعثاء عan أbيهi aabihi aabihi أشcث aabihi sulaym baa la yihahdaa sulaym iبn أswad baynu soo maray sulaym بن أswad المxaaribi عan masروq عan caaئشhaةa qاaلت kaana rasul la sl lay slam yuxibu tayamuna nabigu midigaysa ugu jeclaa midigta in wax lagu qaato wax lagu bixiyo loo horgeliyo dhaqankii nabigu uu jeclaa ee ummadda ku tarbiya o dhan bay la dagaalamaan way la dagaalami gacanta ku qaadan bidixdu ku qaadan bidixdu wuxuu ku cabi ayadoo ku laaci ida daro wey wuxuu nabigu yihi hala maamuuso hala ah, hormar o dhan bay la dagaalamahay eh, waxaad ku arkaysaa yurubia galbeed markaad tagto xafiisyo u furan haweenka rag iyo haween kale furkooda si deg dega nala soo xidha baabuur baa wareegahaya tabeelo way ku dhegan yahay telefoonaa ku qoran islaanta ninkeeda ka shekada ama xoogo wax ka socon waayaan telefoonka naga soo wacdo annagu hawshana waxaan ku dhamaynaa inaa sikimo cambani hebel usbuucyada kugu qaada annagu waxaa wey daqeedaan ku dhamaynayna kala tuur wixii in la kala tuuraba hay-adaha u taaganba reerka in la dumiyo oo la kala furo kudaad ma aha hadda la soco kudaad ma ah maxkamad ma ah waa ururo hawsha udhisanba cambaniyo dhan oo wareegahayo islaanta qaabka loo caasi goorobay barahayaan ninka sida loo kala turay barahayaan meeshay gar ka helaysay ninka u dilay waxaaso dhan baa la barahaya waa hawlo shaydaan nabigu inoo sheegay shaydaanku waagu baryo ciidankasu dirahaya markaasu dhihi dadka soo muslimiinta soo aafeeye nin baa dhihi nin baa soo dilay iska fadhiisu dhihi waxba maadaan soo tarin lacalahu qad yatuub inuu toobad keena laga yaabaa hebel baan anigu saan ugu qalqaalinhayey waa shaydaan kala warramay saan ugu qalqaalinhayey khamran cabsiiyey cabaar bu sarqaami u iska saaxibu keenaya ka dhan u ka tabadkeenay iga fadhiso amad qabanin maxaa jira hebel iyo hebel baa intaan isku daray bay dagaalameen oy kala dhinteen adaa fiicanay soo fadhiiso taaj buu u xidhaya ninkaas fadhiis udhi ku kalaa iman anugu hebel iyo xaaskiisii waan isku diray waan isfiran saaka dalaaq baa ka dhacday nicma anta adaan ku rabaa soo fadhiiso ninkaan reerka dumiyey ee ninkii xaaskiis kala furay ninkaasaa sariir buu saaraya taaj weyn buu u xidhahayaa nink nin dilay ama zinaystay ama khamra soo cabay waxaaso dhan waa waa iska leebsada agtiisa maxaa fiican reerka in la kala fijiyo la furo oo carruurta bayhoofaan oo odayga carurta dhabarka loo saaro oo meeluu fadhiista waayo oo carruurta dacdaroobaan oo islaanta tukadooda ay garoobeynayaan aminkan ay bilowdo muxuu ahaayey xaraar kale ay bilowdo reer kala haaday iyo reer dubay hawshaasu shaydaan ka hela asagu hawshuu doonaya middaas wey reer yurub reer galbeedkooda wasaaradda usame wa lagu kala furo ba lagu kaato waa shayaadiin wey shayain socoto wy laakiin bini aadam la moodahayo ila shayain insi waljini baa jire kaana rasul la sal slam yuxibu tayamuna ma staaaca intuu awoodo waa inaga soo tilma riwaayada inay iman doonta bukhaarina uu soo saaro intuu kari karo hadduusan maanicu diidin weeye nabigu midigtuu jeclaa in la midigaysto fii tarajulihi shanlaysigiisa feedhashadiisa iyo wa tanaculihi kaba xidhadkiisa iyo wa uhuurihi weyse qaadadkiisa iyo daharadiisaba intuba nabigu soo baabka ma gaari karo baabka xadiis ma iga dhiman soo maa xadaثna mحamed iبn marزuq abu cabdالlahi الbahili waa min rijaal shuyuukh mslim wtirmidi وبn maaja والنasaaئي raggii aad ka reebi jirtay isxaaq بn musa alansari bukhaari abu daud un ka reeb waa sheikh اjamacati ila aba dawud wاlbukhaariya xadaثna cabdالرaحman بn qays abu mucaawiyaةa dabi matruk الxadiiث waa nin matruk الxadiiث azacfarani weliba been loo tiriyo kidbi baa loo tiriya qال xadثna هiشhام بن حasان الqrduسي عan محamed iبن sirin هiشhaam iyo mحamed hishaamkuna waa iبن حasان الqrduسي محamedkuna waa محamed بن sirin abu bakr عan أbي هurayرaةa رadي الlahu taعalى عanهu qaal kaana لنacdi rasuuli الlah kabih nebi mxamed waxaa u ahaa qibaalaan laba indhalo laba suun bay lahaayeen wa abi bakr wa cumar wa kaana linacli abi bakr wa cumarna qibaalaa saasaa loo jeedaa abubakr iyo cumarna kabahay xidhan jira iyaguna laba indhalow la gashada suulka iyo farta ku xigta ayay lahaayeen wa awalu man caqada ninkii guntay u horreeyey caqdan waaxidan hal indhala ninkii suulka gashaday ee u horreeyey wuxuu ahaa cuثmaan bnu cafaan cuثmaan xilligiisii kaba waxaa soo baxay hal hal indhalo un suulka la gashanayo oo farta fartaiyo suulka la kala gelinayo rsulku agga u ka mari artuna farahun agga ka marhaya sida hadda loo badanya soo maaha sida caadiga hadda loo gashado dacaskan caadiga iyo kabaha caadiga sida loo gashado xilligaas marka cثmaan baa bilaabay sanadku waa daciif jiddan kabahuna kolba wixii la helaad iska xidhan ama laba indhal ha yeesheen ama shan indhal ha yeesheen ama far walba meel ha la geliyo kolba wixii la helaa la iska xidhan inay iska banaantaho caado iska tahay oysan dhib lahayn dhaqanka nabi maxamedna takallufusan ahayn buu sheeku ka rabaa baabu ma jaa fi dikri khaatami rasuuli الlah fargashiga caadiga ahaa wxuu ku yimid waxaan soo maray khaatama nabi waan soo maray kan waa khaatamkii faratiga caadiga ahbada sheeku baabaystay adaa bilahi towfiq barina marka